بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن القشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى bitalbiyati wa sifatihaa wa waqtiha wuxuu ku saabsan yahay talbiyada iyo sifadeeda iyo waktiga talbiyadaasi la qaadayo atalbiya waa siiqada soo socota ee labayka allaahuma labayka ka bilaabanaysaa talbiyadu macnaheeduna alijaaba wey labbaa ay ajaaba wuu ajiibay marka labayka la yidhaahdo waan ku ajiibnay wey ilaahay suuradana suuratu taniya ayay ku timid liltikraari wata'kiid wey ijaabatan bacda ijaaba ajiibid iyo ajiibid mar walbaan ku ajiibaynaa wa ilaahay oo ku aqbalaynaa waxayna salka ku haysaa dhawaaqii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam la amray inuu dhawaaqo oo xajka beytka ilaahay in loo soo qasto oo la xajiyo وأdn في الناaس بالxaج yأتوuka رiجاaلا وعlى kuli ضاmر yأتيina min kuli فج cميiq liyashhaduu manaafica lahum dadka ogeysii baa la yidhi xajka ha imaadaaneen ayagoo lugaynaaya iyo ayagoo gaadiid saaranba jiha kasta oo fogna ha ka imaadaano si manaaficdaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ee laga helo xajka iyo fawaa'idda xajka ay u helaan manaafic dunyawiya wa ukhrawiya manaafici tu adduuniya tu aakharaba waa laga helaa xaji oo isku imaadka muslimiinta ee laysku imaaday waxay u khidmaynaysaa maslaxad xagga ku saabsan dunyada adduunyada waa laga helaa dadkaasi khiyaarta ee isku imaaday ee muslimiinta ee meel walba iskaga imaaday suxbo iyo isbarasha ayaa ka dhalatay khayr iyo wanaag lislaafsadaa ka imaaday oo waa ka alimaamu shaafici raximah ullah abyaadtiisii mashhuurkeed dhahayay تغرب عن الأوطان في طلب العلا وصافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم واكتشاف معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد وصحبة ماجد marka waxaa laga helaa cilmi oo qofka xajka taga ee intaas dadka la kulmaayo culamuu la kulmi khibrado fara badan buu soo faa'iidaysanayaa iyo xabaaro iyo aqoonyo kala duwan fawaa'id kale oo adduunyada ku saabsan waa laga helaa xataa oo ilaahay noo ogolaaday subxaana wa tacaala in xajka gudihiisa wixii bacshiro iyo tijaaro ah la samayn karo laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum ibn cabbaas wuxuu raaciyay fii mawaasim alxaji fawaa'idda aadaabta iyo tarbiyada ku saabsan laga helo iyo cibaadada iyo daacadaasi sabirka iyo wanaaggaa ku jira iyo wuxdada muslimiinta iyo awooddooda oo meesha ka buuqanaysa ajirka iyo hawaabka faraha badan ee aakhare laga helaaye janno iyo ridaa ilaahay subxaanahu wa tacala u weyn tahay fawaaiddaasoo dhan baa meesha laga helaya marka haddii loogu dhawaaqay dadkii muslimiintaha loo dhawaaqay in dhawaaqii ay ka jawaabaan oy dhahaan labayk allaahuma labayk ilaah waan ku ajiibnay oo dhawaaqaadii iyo midahaadii waan yeelnay calaa lisaanina khaliilika ibraahiim ijaabatan bacda ijaaba ajiibid ijaabo kale iyo mid kaleba ay ka sii dambayso oo weligaanaba aan nahay muslimiin daayiciin ah oo ku adeecsana oo warkaada maqlaaya oo ku hogaansamaya talbiyadu macnaheedu waa sidaas waxayna ku saabsan tahay dhinaca kale xajka maqaasidiisa waxaa ka mida ugu waaweyn towxiidka iyo caqiidada wanaagsan iyo waxdaaniyada ilaahi subxaanahu wa tacaala muujinteeda iyo ximaayat altawxiid wanabdi shirki tawxiidka oo la ilaaliyo iyo shirkiga oo la tuuro laga bilaabo marka lagu dhawaaqo ee xajka ama cumrada laga bilaabo tawxiidka dawaafka kacbada sacyiga bayna safa wa marwa ilaa jamaraadka iyo carafa istaaggeeda intaba tawxiidkiibaa meel walbaba lagala hadlayaa oo ka muuqda oo malaamixdiisii iyo waxaa ugu horreeya ugu wanaagsane lagu dhawaaqa inuu yahay laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir marka ujeeddada laleeyahay in amaakintaasi dalxiis loo tago ama lasoo arko ama xabaaro dunyawi ah keliya maqsuudka uu noqda ma ahee waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacala in la waxido oo caqiidadaasa keligiis cibaadada keligii loo kalliso caqiido saxiix oo saliiman lala soo noqday inamaa jucila dawaafu bilbeyti wasacyu bayna asafa walmarwa wa ramyu ljimaar liiqaamati dikri illaahi saasuu nabiga calayh salaatu wasalaam diinta ilaahay koryeeliddeeda uma loogu talagalay qaala xaddaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu calaa maalikin abu cabdillaahi alasbaxiy can naaficin mowla bni cumara abu cabdillaahi almadani can cabdilaahi cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma abuu cabdiraxmaan isaguna kuyadiisu anna talbiyata rasuuliillaah rasuulki ilaahi sala allahu calay wasalam talbiyadiisii waxay ahayd labayk allaahuma labayk ilaah waan ku ajiibnay ijaabata bacda ijaaba labayka ku ajiibinay waa la sii adkeeyey laa shariika laka labayk yacnii tawxiidka iyo ajiibiddaasi aan la imaanayna wax kula wadaaga ma jirto laa shariika laka waxay tuuraysaa talbiyadii mushrikiinta ay wax ku labi jireen waxdaaniyada ilaahay markay ay dhahaan laa shariika ay wax ku dari jireen waan arki doonaa laa shariika laka ikhlaas bay tusaysaa iyo cibaadada keligii ilahay in loo baraxtiro labayka waan ku ajiibnay allow ina alxamda iyo ana alxamda labadaba waa la xarakeeyey inada ayaana sii fiican lannahu istinaaf bay keenaysaa meesha annadu tacliil ay keento marka ina alxamda xamdii ideelkii iyo tanaa iyo ammaan dhammaan iyo wanicmata nicam iyo gallad laka adiga keliga muu kuu sugnaadee adig keligaabaa maxmuudoo laguma hadiyaa nicamtana xaggaaday ka ahaatee wamaa bikum min nicmatin fa min allah walmulka mulkiina adigaa iska lehoo koonka maamulkiisa adig keligaa unbaa leh laa shariika wax kula wadaaga ma jirto fii uluuhiyatika wa rububiyatika wa asmaa'ika wa sifaatika laka adiga wax kula wadaaga ilaahayow ma jiro laa shariika laka marka waa tawxiid baa lagu bilaabayaa oo marka u horraysa la xarmanayaaba halkaasi ka bilaabanaysaa talbiyadaasna way socon hadday xaj tahay laga bilaabo xarmashada iyo ixraamka ilaa iyo jamrat jamratulcaqaba laga tuurto intaas ayay soconaysaa jamrada marka la gaaro ayay istaagaysaa ama awal arabyaba bay istaagi hadday cumro tahayna marka kacbada dhawaafkeeda la bilaabaya istaagaysaa intaa kale way socon waxaana iska bannaan qofka inuu talbiyada wax kale ku daro takbiir ku daro tawxiid ku daro xadiidu anas binu malik yuhillu mina almuhillu wayukabiru mina almukabir buu dhijir qofkii raba waa tawxiidsan qofkii raba waa kibaaran haddaad nasato dhib ma laha waxaase fiican mar allaala markii meel sharafoo taaga la fuulaayo ama meel hoose laga hoobanaayo ama ijtimaaca dadka isku imaanayaan ama xarabku uu soo muuqdo mararkaas si gaara ah in loogu dhawaaqo ayay culummadu yidhaahdeen kor baana loo qaadayaayo xadiidkii jaabir radi allahu canhu kunaa nasruqu biha suraaha waan ku dhawaaqi jirnay dhawaaqiya qaylo nabigana wuxuu yidhi afdalu lxaji xajka waxaa ugu fadli badan alaju waaju alcaju wathaj cajaa'ijku waa dhawaaqa rafcu sawti bitalbiya sajiguna waa udxiyada iyo hadyada iyo gawraca weeyaan raggeen arrintaa khaas ku tahay haweenku ayagu xaalkooda waxaa weeyaan inay wax qarsadaan oo hoos u akhriyaan oo waxba kor u qaadin walow maxaarimtoodaba ha u dhowaadaane inayna laanna min shani nisa alikhfaa fi dikri haweenka xaalkooda sidoodaba waxaa weeyaan inay hoos u akhriyaan xataa salaaddii jahriyadeed bay hoos u akhriyeen ayaan u siraysanayaan qaala wa kaana cabdullaahi bnu cumara cabdullaahi bnu cumar radi allaahu canhuma wuxuu ahaa yaziidu kii ku kordhiya fiiha talbiyada labayka labayka wasacdayka buu ku dari jiray labayka labayka ku ajiibna wasacdayka ay musaacadatan libaan iyo kaalmo xaggaadu ka ahaaday walkhayru khayrku biyadayka gacmahaadu ku jira allow tu'dii man tashaa qofka hartaad khayrka siinaysaa labayka waan ku ajiibnay waalraqbaa'u rajadu iyo dalabka iyo ahadka wax laga dalbaayo iyo raqbadu ilayka xaggaadu ahaaday laa ilaa hayrik qof kale waxba ka rajayn mayno alraqbaau ilayk nacam waalcamalu camalkuna ilayka camalkana adigunbaa lagu khallisi oo lagu khaalis yeeli oo adigunbaa lagu camal fali marka masalat alikhlaas waayo waalraqbaau ilayka raqbada iyo rajaynta iyo qalabka ilahay baa wax laga dalbay subxana wa tacaala innahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraat wayadcuunana ragaban warahba alraqba warahba lilaahi waxda ilahay baa iska leh waalcamalu ilayka camalkana adiga xaggaada unbuu hado adigunbaa lagu samaynayaa allow ila ilaahay ma ogolo in alriyaa wasumca washirk waxaasoo dhanba ilahay berigu ka yahay inuu la wadaago qof kale oo waxaa la yimid marka ikhlaasu alcamali lilaah ilahay oo camalka loo khalliso wey qaala xadaana maxamed bnu cabaad qaala xadaanaa xaatim yacni bnu ismaaciil can muusa bni cuqbata can saalim bn cabdillaahi bni cumara wa naafic mawlaa cabdillaahi wa xamza bn cabdillaah naafic iyo waa mawla cabdilaahi xamzana cabdillahi bn cumar baa dhale can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleh wasalam kaana wuxuu ahaa ida stawad bihi raaxilatuhu hashiisa nabiga markay la istaagto qaa'imatan xaalay taagan tahay ay istaagka ku ekaato si fiican u istaagto cinda masjidi dilxulayfa masjidka meeshaa dilxulayfa la yidhaahdo ku yaalla ee nabiga meeshuu ku tukaday oo masjid laga dhisay dilxulayfana waa miiqaatu ahli lmadiina waan soo marray haddana waxaa la dhahaa abyaadu cali halkaa markii nabiga calayhi salaam hasha intuu ku hashiisa kor kaga fadhiisto ee inuu la istaagto ahalla wuxuu ku dhawaaqi jiray talbiyada ahalla ihlaalku waa rafcu sawt litalbiya ayaa la yidhaahdaa faqaala markaasu wuxuu dhihi jiray labayka allaahumma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak kelimadaas ku dhawaaqi jiray rasuulka sala allah aleh wasalam waa kelimada kelimatu tawxiid weeyaan oo nafyiyo ibaad ka kooban oo ilaahay waxdaariyada ifraadu cibaadati lilahi waxdaw bay ku taagan tahay diintoo dhanna ayadaasi ku wareegaysaa ayadaasaa ilaahay uu ambiyada iyo rususha u soo diray oo kutubta u soo dejiyey oo dadku ay markii dambe u kala baxeen fariiqun fi ljanna wafariiqun fi saxiir dadkii qaatay ee rumeeyey xaqiijiyey laa ilaha illa allah maqtadaheeda iyo macnaheediiyo waxay huwan tahayna qaatay wixii laa ilaaha ila allah uu ka hor imaanaya nawaaqidahaana iska ilaaliyey muslimu wixidoo mu'mina awliyaullaahiya wixi qofkii laakiin wax ku dardaray oo shirkiyaadii wax ilaahay kayrkii ah qalbigiisa ku dhejiyey oo qalbigiisa laga fujin waayey waxaa weeye qofka asagaa ah, waxaa weeya qof ka fogaaday ka leexday waddadii xaqeeda hadduuba shirki iyo kufri gaalnimo ah uu galana min ahli naar walciyaadu billaah qaaluu waxay dheheen wa kaana cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa radi allahu canhuma yaquul kii yidhaahda haadihi talbiyatu rasuuliillaah wataa talbiyadii nabiga iyo siiqadii nabiga uu ugu dhawaaqay xajat alwadaac talbiyada markii laga soo bilaabay dulxudayfa hasha markay la istaagtay uu bilaabay ilaa ramyi jamrat alcaqaba uu ka gaahay xadiikii ninkii ahaa fadl ibnu cabaas alfadl ibnu cabbaas oo radiifu rasuulilah nabiga hasha la saaraa waakii iyo xadiidu jaabir bni cabdillaahi dheeraa ee ku saabsanaa sifatu xajati nabiy sala allahu caleh wasalam arrimahaas ay saxaabadu soo guuriyeen in jamrat alcaqaba uu ku istaagay talbiyada wixii ka dambeeya takbiirtii iyo adkaartii kala bilaabanaysaa oo adkaartu qaarna waa muqayad qaarna waa mutlaq wixii la qayday oo min ilaa la yidhi halkaasay ka bilaaban halkaana ku dhammaan sidaasaa lagu raacaya hadyigii nabiga weeye sala allah alay wasalam qaala naafic baa wuxuu yidhi kaana cabdullaahi radia allahu canhu wuxuu ahaa yaziidu maca haada wuxuu ku dari jiray labayka labayka wa sacdayka ey waa sacdayka macnaheedu waxaa weeyaan ilaahayow adigaad musaacadadaada iyo liibaantaada ayaan ku liibaanaynaa ama adigaa sababtaa ku liibaanay wlkhayru khayrkuna biyadayka gacmahaadu ku jiraa labayka waan ku ajiibnay wraqbaau raqbada iyo rajaynta iyo alabka iyo axadka loo qastina ilayka adiga xaggaadunba wax laga rajaynaya waalcamalu ilayka way camalkana xaggaadu ahaado adunbaa iska axadka loo camalfali waa adiga adigaa lagu khaliisiyo lagu ikhlaasayalagu uh, khalsinaya ziyaadada marka cabdulahi bn cumar waxaad og tahay cabdulaahi bn cumar inuu ahaa min ashad saxaabati itibaacan lirasuuli sala allah aleh wasalam saxaabada kuwa ugu adag ayay ahaayeen xagga raacidda nabiga calayh salaam aad iyo aad xataa umuuraha caadiga ee nabiga calayh salaam ka sifatii bashar uu sifadiisa u bashar yahay uu samayn jiray ibnu cumar radi allah canhu kaana yaqtadii binabiyu kaga dayn jiray sida socodkiisa iyo meelaha uu degay iyo meelaha uu ku leexday xataa xaaja hadday ka leexsan tahay waa raaci jiray jidkii nabiga sala allah alay ali wasalam oo xadiidkii ku saabsanaa fi saxiix bukhaari ee ku saabsanaa amaakinta xadiid alamaakin laga bilaabo madiina markuu nabiga ka baxay ilaa maka kii ka sheekayn jiray maca daalika siyaadadan hadda uu la yimid lama dhahayo mutaabacadii nabigu khilaafay ee wuxuu u sameeyey arrinka minbaab inay waasax tahay umuurta waxay ogaadeen nabiga siiqada waa ku hadlay saxaabaduna waa u ogolaaday inay tahliil iyo takbiir waxay rabaan ay ku darsadaan marka arrinkaa caamka ah oo qowlkii nabiga calayh salaam iyo taqriirkiisi labadaasay soo wada gelayaan midna waa aqwaalu rasuulillahi sal slam waa siqadaa hore midna waxaa weye saxaabadiisii oo takbiirsan oo tahliilsan buu maqli jiray oo waa u qiray sala allah alay waali wasalam cumar oo aabihana waa ka warin doonaa waxadaana muxamed bnu muhana alcanazi abu muusa qaala xadaana yani yaxya bnu saciid an cubaydlaahi cumari qaala akhbaranii naafic can ibni cumara radi allahu canhuma qaal cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi talaqaftu waxaan ka qaatay atalbiyata talbiyadu waxaan ka qaatay oon ka bartay min fii rasuulilah nabiga afkiisaan kala baxay talaqafku waxaa weeyaan akhdu shay bisurca si degdega wax loo qaato marka talaqaftu talbiya min fii rasuulilah afka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa si mubaasharatan oo toosa oon waasida lahayn baan ooga qaatay buu leeyahay fadakara bimili xadiiihim mutaabaco weeyaan ragga ayagay soo marray mutaabacadaasi waa diba ugu noqo waxaa ismutaabicinaya inta badan waa cabdullaahi bin cumar ardadiisi ee caruurtiisii iyo mawlihiisii iyo kuwaasay ku wareegaysaa naam sanadka hadda u dambeeyena cubaydullaahi ahbarani naafic buu leeyahay marka riwaayada horena min riwaayati cabdullaahi e, saalim bin cabdillaah iyo naafic bay wada ahaayeen iyo xamse oo weliba la socday cabdullahi bin cumar midaarka xadiidka saxaabigaas qaala waxadaanii xarmala bnu yaxya tujaybi qaala abaranaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbi almasri qaala abaranii yunus akhbaranii yuunus ibnu yaziid can ibni shihaab azuhri qaala qaala wuxuu yidhi faina saalim bna cabdillaahi bni cumara ahbaranii wuxuu ii warramay buu leeya ibnu shihaab baa dhahay can abihi aabihiiso cabdullaahi bni cumara radia allaahu canhu qaala inuu yidhi samictu rasuul allah nabiga calayi salaam baan maqlay yuhillu asagoo talbiyaysanayo oo ku dhawaaqaya tawxiidka mulabbidan asagoo xaraartay mulabbidan asagoo xaraartay talbiidku waxaa weeyaan madaxa oo lagu dharoobo oo la mariyo wax sibki ah oo sida maarata xabagtoo kale ah ayay madaxa marin jireen xaraar baa lagu jira xaraarta oo kale dhoobada laga samey wax dhoobada oo kalea weeye oo madaxa la marsan qofka markaa timaha cunxunkoodii iyo in maarata ay wax nadaafadda ayay ilaalinayaan marka talbiid baa la yidhaahdaa qofku hadduuna marka rabin inuu intuu tamatuco kadib deena tamatuca kadib uu xajka ku sugo asagoo mutamatica ama qaarin uu yahay xajii cumro isku daray ama mufrid oo ilaa yowmu tarwiya um, um minha ilaa yowma carafa ilaa yowma naxri kadib deena taxalul awal u bilaabanayo intaasoo dhan marka madaxii haddii wuxuu u baaya cinaaya iyo in ihtimaam la siiyo siayna markaa uuna madaxii waxa ugu dhalanin oo wasaqi waxu fuulin oo cuncun iyo waxu dareemin qofka talbiid bay marka samayn jireen marka qofka hadduu ama cilaan marsado oo ku dhajiyo cilaankii oo lagu dhajinaayo madaxa ama muxuu wax sibqi ah oo sida xabagta qaar ka midoo ah kale iyo saas oo kalea weeyaan nooc ka midoo ah laisku dhajin jiray ama carrada nooc ka midoo ah xaraar la yidhaahdo kale iyo arrimaha ayadaa baa loola jeedaa samictu rasuula allahi sal ly slam yuhillu mulabbidan yaquul isagoo oo madaxiisa marisaday sibqigaasi oo leh labayk allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayk ina alxamda xamdi iyo mahad iyo hanaa iyo ammaan wanaagsanoo alla lagu ammaa iyo wanicmata nicmo gudahe dhammaanteed laka adigu keligaa baa askaleh walmulka mulkigaana laka adigunbaa leh laa shariika laka shariik ilaah kuuma sugnaanayo wadaag saasuu nabiga calayh salaam dhahaya laa yaziidu kama ziyaadinaynin calaa haaulaai alkalimaat kalimaadkaa nabigu asaga waxba kama ziyaadinaynin wa ina cabdallaahi binu cumara radia allahu canhuma kaana yaquul isagu wuxuu dhihi jiray kaana rasuulullah rasuulka calayh salaam wuxuu yarkacu kii tukada bidulxulayfa dulxulayfa oo reer madiina meeshay ka niyoodaan xajkiida cumrada ah ragcatayni laba ragcadood buu ku tukan jiray oo ragcatay ixraam baa la yidhaahdaa haddii salaad markaa la tukanayo farada aad la kowsatana khayr haddii kalena taxiitulmasjid zaa'idka ku tukan kadibna gadaasheeda ayaad la imaanaysaa xarmashadii iyo xidhashadiis xajka iyo cumrada uma ida stawad bihi naaqa hashiisa markay nabiga la ekaato qaa'imatan xaalay taagan tahay markay la ekaato yani ay istaaggeeda sidaan u dhammaystirto ayadoo taagan cinda masjidi dilxulayfa masjidkii meeshaa dilxulayfa la yidhaahdo meeshuu nabiga ku tukaday baa masjid noqotay ahalla wuxuu ku dhawaaqi jiray bi haaulaa alkalimaat kelimaadka ayagaa marka kelimaadkaas oo xarmashadii ah waxay ka dambeeyaan salaadda iyo qofka markuu gaadiidkiisii iyo gaarigiisii iyo uu fuulo oo isdiyaariyo markaas oo uu jihaysto ayuu ku dhawaaqayaa labayk allahuma labayka oo xarmanayaa xajkii iyo cumradii iyo miiqaadka uu maraayo ayuu ka niyoonayaa wa kaana cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa radia allahu canhuma yaquulu kii yidhaahda kaana cumaru cumar bnu khadaab oo aabbihiisa radia allaahu canhu yuhillu wuxuu ku dhawaaqi jiray bihilaali rasuuliillaah nabiga calayhi salaam talbiyadiisii min haaulaa'i alkelimaat kelimaadka soo marray oo labayka allaahuma labayka wayaquulu wuxuu dhihi jiray ku dari jiray labayka allaahuma labayka labayka wasacdayka wاlkhayru fii yadayka khayrku gacmahaada ku jiraa labayka wاraqba raqbada iyo dalabka iyo rajaduna xaggaaduun buu ahaaday ilayk wاlcamalu camalkuna ilayka xaggaaduun buu ahaaday o adun baa lagu camal falaya ikhlaasan alcibaada laka waxadaanii cabaas ibnu cabdilcaiim alcambari cabaas ibnu cabdilcadiim alcambariy a'immatu sita lixdaas lixda a'immada aba waxbay ka awxeeyaan laakiin shanta kale bukhaari tacliiq ayuu kaga wariyaa shanta kalena waxaa weeyaan toosba ayay oga qaadaan cabaas ibn cabdilcadiim alcambariyu qaala xadaana nadr ibnu muxamed alyamaami qaala xadaanii xadaana cikrima cikrimatu yacni bnu camaar qaala xadaana abu zumaylin wasmahu simaak ninka la abu zumayl simaak ibn waliid alxanafi simaak ibnu waliid alxanafi qaal can ibni cabbaasin buu ka wariyey radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas kaana almushrikuuna gaaladu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhahda ila way xajin jireenoo intii aa sanadkii tobnaad wixii ka dambeeyey sanadkii tobnaad baa laga yaa la yidha ma soo noqon kartaan oo xajka way imaan jireen baqaayaadkii ay ka haysteen millati ibraahim alxaniif xajka inay imaadaan oo kacbada imaadaan oy carafa iyo muxuu ahaa musdalifiya mina inay tagaan wixii reer quraysheed aan ka ahayn oo musdelifo dhaafi jirin marka xajku way tegi jireen laakiin shirki bay ku dhex wadaan iyo waxyaalo badan oo taxriif ah oo shareecadii ay bedeleen ayay ku dhex dari jireen tanaa ka mida kaana almushrikuuna yaquuluuna waxay dhihi jireen labayka laa shariika laka labayka labayka ilaah waan ku ajiibnay laa shariika shariik iyo wadaag laka adiga kuma sugnaanin halkaas inta waa in fiican wey may ku daayiyaan qaala fayaquulu rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa wuxuu dhihi jiray weylakum qadqad ayuu dhihi jiray ah, warinkaar mooyin qad qad yakfii yakfii kafaa intaa ku joojiya waa saxsantihiin intaase labayka laa shariika laka inaad tidhaahdo labayka waan ku ajiibay oo haddana nafyu shirki cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacala in wax lala wadaajiyo qof kale la anfiyo intaa sax weeyaane ku joojiya weylakum qadqad ay kafaa kafaa intaa kufri ku joojiya fayaquuluuna marka ma istaagayaan shirki iyo kufri baa la cabsiyey fayaquuluuna oo ilaahay keligii inuu ku filan yahay oo kaafigooda yahay tanay ku qancila yihiin ma ilaahay ma isagoon loo marin waxyaalo kale iyo awliye iyo fulaan iyo wax loo marin keligii miyaan dhahaynaa marka dad baaba cadhooma markaa tirahdo ilahay keligii caabud oo ilaahay keligii bari ilahay keligii bari wasaadda ilaahay oma baahna subxaana wa tacaala wax loo marina ma jirto qalbigaada waxa ku jiro ogyahay xilli kastood ku sugan tahay xaalad kastood ku sugan tahay mudbar haddaad tahay oo baahan tahay oo dhibaato ku haysa isaga baa ku ajiibi kara laysa laha min duuni illahi kaashifa uma yujiibu lmudara idaa dacaw yarshifu suu axad allaan ahayn ma jirto marka wax kale ha isku mashquulinin waidaa saalaka cibaadii canii fa innii qariib si toosa ayuu ilaahay saa u yidhi addoommayga haddii ku weydiiya nabi maxamedow waxaad ku tidhahdaa hata lama dhihin ee fa innii qariibun baa layidhi waaba dhowya ilaahay subxaana wa tacaala marka halkaasi oo ka ku joojiyaa la yidhi markaas ayadana waxay dhaheen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ma faraha badneeda umuuraha kale ee faraha badan noo kala sahlaysa ayaa hal ilaah laga soo reebay way istaagi waayeen fayaquuluuna waxay dhahayaan ilaa shariikan shariikun baad leedahay huwa laka adi aad leedahayoo tamlikuwa aad haato oo aad adiga mulkiso wamaa malaka asagoosan wax mulki karin marka tanaaqubka fiiga maalig iyo mamluuk ayay wax iskugu dareen waxaana la ogyahay mamluuga la leeyahay laa yushaariku maalikahu fii mulkihi mamluuga laleeyahay gacanta isagabaa laleeyahay wixii axadkii lahaa waxba lama laha axadkii lahaa ee iyagabaa lahaa waxba lama yeelan karaan marka ma inay dhahaan shariik baad leedahay huwa laka tamlikuhu wamaa malaka adigaa mulkinaya isaga waxba mulkiyo hadduun waxba mulkinin waxba yeelan karin dur iyo nafci midna lahayn maxaad ugu shariig yeelaysaan ilaahay subxana wa tacala ugu garab wadaan yaquuluuna waxay leeyihiin haadaa warkaa xun bay ku hadlaayaan haddana fiiri wahum yaduufuuna bilbeyt ayagoo kacbadii musharafada ee dawaafaya ee imaamu tawxiid imaamu tawxiid tawxiidka imaamkiisii oo khaliiluraxmaan iyo ismaaciil calayhim assalaam ay dhiseen kacbadii noocaas ahaa nabi maxamedna sala allahu calayh waaalih wasalam uu dhex joogay waxay shirkiga iyo kufriga ku hadlayaan marka waa qubx hadalkay ku hadleen iyo makaanka ay hadalkaasi ay ku soo aadiyeen iyo zamanka ay xaj iyo cibaadada ahayd waxaa ku soo aadiyeen iyo maqsuudkii laga lahaa xajka oo ah in ilaahay cibaadada loo keliya inay khilaafeen shaydaan baa ku kaajay waa dad xun oo qalbiga ka hallaabay wey baabun wuxuu ku saabsan yahay amru ahli lmadiina reer madiina waxaa la amray bilixraami inay xarmadaan oy niyoodaan xajka iyo cumrada ixraamka waxaa la yidhahdaa niyatu dukuuli nusuk niyada camalka xajka iyo cumrada lagu gelaayo ixraam la dhahaa xaggee ka soo xarmanaya miiqaadkeeda waa ka marka marka mawaaqiiddu waa waajibaatulxaj bay ka mid tahay ixraamkuna arkaanulxaj buu ka mid yahay oo arkaanulxaj afar rugni wey afar rugni buu xajku leeyahay rugniga u horreeyana waxaa weye alixraam in la xarmado oo la niyoodo xaj ayaa rukniga koobaada oon wax asaxaya usan jirin haddii niyada lala imaan waayo innama alacmaalu binniyaat rugnigaa rugniga ku xiga waa carafa wuquufu carafa markaad istaagtaa ruknigii labaad ee isagana ugu muhiimsanaa ee nabigu uu yidhi alxaju carafa rugniga saddexaadna waa dawaafu lifaada oo iyagana yoomu naxri maalinta tobnaad ee ciidda ah ka bilaabato ayuu bilaabanayaa rugniga afraadna waa sacyiga bayna safa waalmarwa afartaa rugnibuu xajku leeyahay tartiibkaasuuna saas in loo kala horraysiyana waajib weeyaan waa waajib marka waajibaadka xajkana waxaa ka mida alixraam haddii uu noqdo in la xarmado la niyoodo arkaanta ay ka mid noqotay min almiiqaati haddaad ku darto miiqaadkaas in laga soo xarmadana waajibaat ulxaj buu ka mid yahay marka reer madiina miiqaadkoodii waxaan kusoo marray inuu yahay dilxulayfa dilxulayfa masjidka iyo meesha nabiga uu ku tukaday ee ka soo xarmaday halkaasaa ay ka soo xarmanayaan sida reer shaamna ay uga soo xarmanayaan juxfa reer najdi ay uga soo xarmanayaan qarnu manaasil reer yamaneedna iyo lamlam ahlu ciraaqna daatu cirqi iyo reer madiinana dilxulayfa uga soo xarmanayaan qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can muusa bni cuqba can saalim bn annahu samica wuxuu maqlay abaahu radia allaahu canhu aabbihiisa cabdulaahi bn cumar oo yaquulu leh baydaa'ukum kudumbuurtiinna ama bannaankiinna taagga ah allatii baydada baydadu waa meel taaga oo bannaan oon waxba aan lahayn oo iska taagoo korraysa kudumbuur baa la dhahaa ama muxuu ahaa meel bannaanahoo gubba ah baydaa'ukum bannaankiinna taagga ahee haadihi tan allatii takdibuuna aad ku been sheegaysaan calaa rasuulilah nabiga korkiisa aad ku baanuumanaysaan oo deedii nabiga ka xarmaday fiiha baydadaasi maa ahalla ma xarmanin rasuulullaahi sala allahu calay wasalam ilaa min cindi ilmasjidi masjidka dilxulayfa agtiisa yacnii dalxulayfa buu ujeedaaye masjidka dilxulayfa halkaanuu nabiga ka xarmaday cinda shajara geeddaas cinda shajarana waa la yidhaahdaa cinda almasjidna waa la yidhahda waa isku hal meela wuxuu diidan yahay marka baydada markii dilxulayfe iyo misidkeeda la dhaafo xagga maka loo soo dhaqaaqo ayay ku taalla oo darafu dilxulayfa weeye waxaa ka horraysa masjid dilxulayfa iyo shajara iyo dariiqu shajara marka intaan la gaarin bayda buu nabigu xarmaday isagoo muxrima ayuu bayda maray meeshaa taaggeeda dilxulayfe ka mida ayib taasuu marka leeyahay oo takdibuuna calaa rasuuliillah oo saxaabadii kale ee yidhi nabiga baydaa markuu maraayo uu dhawaaqay oo takbiirta iyo talbiyada uu ku dhawaaqay qoladaasu u diidan yahay oo takdibuuna uu leeyahay kadibkaasna waxaa weeyaan asalkeeda waxaa been la yidhaahdaa alqowlu bikhilaafi alwaaqic wax waaqica iyo xaqiiqada khilaafsan qofku inuu ku hadlo sawaun can camdin ow can sahwin ow can khata'in ama kas ha ugu dhawaaqo ama sahwi iyo ha ka ahaato ama khata iyo isagoo oon afkiisa ku talagela qalbigiisa si khata ugu dhawaaqo waxay ahaataba waxii khilaaf oo lagu hadlo kadib baa la yidhahda asalka laakiin haddii kas uu qofka ugu dhawaaqo markaas wuxuu noqonayaa kadibkii dembiga qofka ka soo gaaraya ee xaaraantaha marka uu kas ka yahay oo camdi yahay markaasa kadibkii madmuumkaha ee qofka loo ciqaabi ee dembigaha markaasuu noqonaya laakiin siiqada ee ama muxuu ahaa tacriifka iyo xadda kadibka way soo wada gelaysaa sidaasa jamhuuru ahlulcilmi ay ku tageen wax allaala wixii waaqica khilaafsanoo qofka uu ku hadlo ama ha ismoodsiiyo ama nisyaan carabka ama khada ama muxuu ahaa kadib baa lagu magacaabay marka dambe marka hore kadib baa waxaa leeyahay wuxuu ku dambaabaya waa kadibkii camdiga ahaa ee ukaska ahaa marka saasuu marka ka wadaa wa ilaa saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam been umayna qastin oomayna maaragtay tacamudin ee waxaa laga yaabaa ama ijtihaad buu ahaa ama ayagoo laftirkooda nasbay wateen uu ibnu cumar radia allaahu canhu uuna maqal waxaa laisku hayana waxaa weeyaan nabiga goormuu ku dhawaaqay talbiyada oo u xarmaday qolo waxay yidhaahdeen markuu nabiga tukaday salaada calayhi salaatu wasalaam kadib oo masjidka masjid xulayf ayuu kaga dhawaaqay oo waxayda marka hashiisa uu fuulay hashi ay la istaagtay ayuu nabiga talbiyada ku dhawaaqay oo waxayda marka hashiisa la dhaqaaqday oo baydaa uu maraayo ayuu ku dhawaaqay arrimahaasoo dhanba hadal jiro oo khilaafoo saxaabada u dhexeeya weeyaan oo qolo walbaba ay adille iyo muxuu ahaa ay wadato wax taawiilahoo oo saa'iqa ah ayay wataan xadiid cabdullaahi bnu cabaas uu warinaayo oo musnad axmed iyo abu daawuud ku sugan ayaa jira oo hadduu asixi lahaa fii sanadihi dacfun baa ku sugan laakiin hadduu asixi lahaa wuxuu noqon lahaa xadiid jamciya khilaafka bayna asaxaaba oo uu leeyahay markii nabiga calayh salaam uu meeshaa marayay salaadii tukaday kadibna uu ku dhawaaqay fa samica bacdu saxaaba saxaabada qaar baa maqlay hashiisa markii istawad daaqatuhu ay la istaagteena waa ku dhawaaqayoo fa samica bacdu saxaabaa maqlay markuu baydaa uu marayana waa ku dhawaaqay talbiyada oo fa samica bacdu saxaaba haddii riwaayadaas marka waa riwaaya jaamica laakiin macnaahaan sida riwaayaadka khilaafkooda markaad fiiriso inay saxaabadu ay sidaa u kala duwanaayeen waa masalatu alqiraan walifraad watamatuc oo kale khilaafka udhexeeya bayna asaxaaba oo ayagu nin walbaba wuxuu maqnay qaala xadaanaahu <clears throat> qutayba bnu saciid <clears throat> qaala xadaanaa yani xaatim bnu ismaaciil can muusa bni cuqba can saalib bni cabdillaahi bni cumara qaala wuxuu yidhi kaana ibnu cumar radi allahu canhuma wuxuu aha idaa qiila lahu markii lagu yidhaahdo alixraamu min albaydaa xarmashada iyo talbiyadu waxay ka bilaabaan bayda meeshaa taaga ee masjidulxulayfa markii lasoo dhaafaa qaala wuxuu yidhi albaydaau latii baydada takdibuuna aad ku been uumanaysaan fiiha baydada calaa rasuulillah nabiga calayhi salaam maa ahalla ma xarmanin oo ma niyooninoo labayk allaahuma ma dhihin rasuulullahi sala allah alay wasalam ilaa min cindi shajara shajarada cinda shajara iyo cinda masjidi waa isku mid xiina goortii qaama bihi baciiru hashiisa markii nabiga la istaagtay calayhi salaatu wasalaam cinda shajara ayuu xarmaday nabiga ku dhawaaqay hilaal xarmashada min xayu meel tanbaciu raaxil hasha iyo gaadiidka qofka uu saaran yahay markay la dhaqaaqo oo bala istaagto markaas ayuu hilaal xarmashada ku dhawaaqaya de baa hadda jira markii intii masjidulxiliifo la yimaado musqulaheedii iyo qabayskii iyo arrimahaas oo dhan isnadaafintii iyo dharkii oo laiska bedelo oo la xidha labadee go' kadibna salaad sunna oo laba ragcada ah ama salaaddii markaas jirta oo la tukama taxiyat lmasjid oo ragcatay exraamku eh, waa jirtaa iyo maya eh, salaad kale aheedoo nabiga kusoo hagaagtay subax iyo waxay dheheen ayaa muran ka taagan yahay marka waxay ahaato marka kadib uu qofku ishagaajiyo gaadiidkiisa markuu ku fadhiisto markaasuu labayk allahuma labayk leeyahay oo xajka uu nayoonayama cumrada qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalik can saciid bn abi saciid ilmaqburiyi can cubayd ibni jurayjin annahu qaala licabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma ya aba cabdiraxmaan cabdulaahi binu cumar kunyadiisa wey waa cabdiraxmaan isagii iyo cabdullahi bn mascuudba labada waa isku kunyo amaa cabdulaahi ibnu xamar binu caas isagu abu muxamed wey ra'aytuka waxaan ku arkay tasnacu adoo sameeya arbacan afar shay lamara aanaan arkin axaddan qof min asxaabika asxaabtaada ka mid ahoo yasnacuhaa samaynaya marka ardayga inuu sheekiisa la xiwaari karo oo wixii markaas uu arko inay sida uu u samaynayo qofkan uu khilaafsan yahay waa weydiin karaa maxaa dhacay buu dhihi karaa waxay ka fiican tahay inuu intuu aamuso uudanusu madax xun uu qalbiga ku hayo ama uu qof kale la aadoo deenna si khaldan qofka asagaa loo jarxiyo loo dhaawaco in marka horeba la weyddiiyo o la yidhaahdo qasadkaada muxuu yahay oo markaa ay noqoto ama sawaabka asaga inuu leeyahay oo wixii shubahaad ahaa ee iswoojiisaha uu ka shaafiyo ama hadduuba khaldamayna uu asagana saxmo saasaa markaa asalkaa si toosa qofkaa wixii markaas laga ishkaala in asaga toos loola aado hadawl awla hataa in qof kale la weydiyo layidhao wadaadkaasu saalaha maqallay in la yidhahdo ka fiican in asaga la weydiiyo leanna haddii wadaad kale la weydiiyo waxaa dhici karta inuu wadaadkan kiiska ku buiyo kiiska inuu ku buuxiya dhici karta ama si khaldan su-aasha uu fahmo si kale u dhaho wax kalaa imaan kara wallahu aclam laakiin waxaaba sahlanba in qofka la weydiiyo la yidhahdo ka warran saasaa fiican usluub iyo aadaab wanaagsanna loo maro oo ayna noqonin si khalad aho ama usluubta sharciga khilaafsan marka wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan inuu yidhi oo kunyadiisa ugu dhawaaqay yaa ishxaar weeyaan iyo calaamo tusaysa tacdiim iyo ixtiraam waa ixtiraam hebel qofka hebeloo haddaad tidhahdo iyo haddaad abu hebel tidhahdo carabtu abu hebelka ixtiraam baa la socda ra'aytuka waxaan ku arkay tasnacu adoo samayn arbacan afar shay lama ara aanan arkin axaddan qof oo min asxaabika asxaabtaada asxaabta saxaabada nabiga calay salam la zaman oo yasnacuha samaynaya oon ku arkay ma jirta aduma kuu arkaaye bal maxay tahay qaala wuxuu yidhi maa hunna maxay yihiin yabna jurayj cabdilmalik ibni cabdilcasiis oo maxay tahay isagana marka qofka arrimahaas niqaashka la weydiiyo inuu qalbigiisa waasax u ahaado oo uuna waxba uunan aragti xun ka arkin baa fiican oo yidhaahdo markaa uu sidfi isdejiyo maa hunna yabna jurayj ibnu jurayj ow maxay tahay afarta shay eed ugu aragtee dadka kale aan ku khilaafay qaala wuxuu yidhi ra'aytuka waxaan ku ah laa tamassu min alarkaan adoon taabanaynin arkaanta beydka ama kacbada lilyamaaniye unbaa taabataa kacbadu waa murabac afar tiir bay leedahay labana waxaa la dhaha yamaaniyeyn ayaa la yidhaahdaa oo midna asalkiisa yamaani baa la midna ciraaqi min baabi taqriib xagga yaman buu soo ciga midna waa midka xajarulasad ku dhex jiro midna waa rugniga yamaaniga ah ee ka horreeya intaa la gaarin xajaruasadka la maro wey labadaas yamaaniyeyn baa la dhahaa labada kalena shaamiyeyn baa la dhaha xagga iyo shaam ay u jeedaan markaa afartaa tiir markaad dawaafayso waxaad un salaantaa oo taabataa labadan yamaaniyeynka dadka kalena way wada maraanoo cabdulaahi binu zubayr baaba ka mid ahaa dadkii wada mari jira wada taagan jiray laysa shayun min albeyti mahjuur buu dhiji shay kacbada ka mid oo laga haajiri ma laha wa ra'aytuka waxaan ku arkay talbasu adoo xidhanaya annixaala sabtiya kamaha magadda ah ee intii la magdiyey maqaarkoodii timihii iyo wixii oo dhanna laga magdiyey ee magadda ah kamahaasaad xidhataa oo weliba aad ku weysaysataa waraytuka waxaan ku arkay tasnaxu adoo sameeyo tasbahu waa qodobka saddexaad adiga oo marinaya bisufra cilaanka ama rinjiga sufrada ee jaallaha ayaad marsataa muxuu ahaa maryaha ama madaxa labadaba waa lagu fasiray laakiin tafsiirka imaan doono iyo xadiidka rafciga uu rafcin doono waxaa weye xagga maryaha ayuu ka wadaa ayaa lagu xoojiyey maxaa yeelay nabiga alay slam u tiirin doonaa nabigana madaxa waxba ma marin jirin cilaad iyo sardi ma marin jirin mama gaarinba nabiga alay slam timihiisa iyo madaxiisa inuu xidhna iyo wax mariyo labaatan xabo oo ciro ma gaarsiisnayn timihiisa nabiga alay slam wax ciroobay marka maryaha wey wa tasbiqu bisufra wa waxaan ku arkay qodobka afarada u dambeeya idaa kunta bimakkata markaad maka joogto markaad magaalada maka joogto ahalla annaasu dadka waxay xarmanayaan idaa ra'u lhilaal bishii dilxijo markay arkaan ooy u bilataba xajki bay niyoonayaan siddeed beri bay joogayaan iyagoo xajkii niyeysan idaa ra'uu hilaal walam tuhlil adiguna ma xarmanaysid oo ma niyoonaysid anta adigu xataa yakuuna ilaa laga gaaro yowmu tarwiya maalinta yowmu tarwiya la yidhaahdo yowmu waa maalinta sideedaad ee bisha dilxija ah, bisha carafa ee mino loo baxaayo maalintaaun unbaad adigu xajka ku dhawaaqi faqaala cabdullaahi binu cumar wuxuu yidhi su'aalaa la weydiiyey marka waa inuu ka jawaabo sanad u yeelo meel saaro waxaa lagu kala bixina waa rasuulka calayh salaam iyo hadyigiisa iyo xajkiisa xajka nabiga calayh salaatu wasalaam fain tanaasactum fii shayin farudduu ila allahi warasuuli weeyaan faqaala cabdullahi bin cumar wuxuu yidhi ama alarkaanu marka koobaad tiirasha afarta ee kacbadee tiri lamaa taabataa labana ma taabatid fa innii anigu lamaana ma arkin rasuul allaahi sala allahu calayh wasalam yamasu asagoo taabanaya ila alyamaaniyeyn labada tiir ee yamaaniyeenka ee xagga yaman xiga labadaasubuu nabigu taaban jira oo midna taabasho keliya weeye haddii la gaaro midna taabasho waxaa lagu daray inaad afka saarto oo sumiso oo dhunkatoo xajulaasdadka weeyaan haddii kale wixii aad taabsiisaaad dhunkanaysaa haddii kale waad ishaari amaa midkan kale taabasho haddii ku suurowda taabo haddii kale ishaaro ma laha marka labadaasi nabigaa saa yeeli jira oo taaban jiray sala allahu calayh waali wasalam labadan shaabiyeenkana nabiguma taaban jirin sababtana culimmadu waxay sheegaan labadan yamaaniyeynka ahee la taabanaayo calaa qawaacidi ibraahiim nabi ibraahim aasaaskiisii iyo foundhationkiisii bay saaran yihiin kacbada ibraahim baa dhisay calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ibraahim alkhaliil calayhi salaatu wasalaam marka qaabkii uu marka u dhisaayay intuu kacbada ay dhannayd intii marka maanta ma aho way ka yar tahay waxaana ka soo yareeyey quraysh intii nabigeenna aan la soo saarnin isagoo shan iyo labaatan jira kii ka qayb qaatay dhismadee ayay dhiseen kacbadii oo duduntay ama biyo ama si u burburtay aan dhisnay dhayana xoolo xalaal ahoo aan xaaraan ku jirinna aan ku dhisno marka markay dhinaca yamaaniyeenka ay aasaaskii nebi ibraahim ka saareen dhinacii kale xoolihii baa u gaari waayey inay beydkii iyo kacbadii ay aasaaskiisi gaadhsiiyaan marka dee guri haddaadan dhaqaalo u hayninna waa soo yaraysan way soo yaraysteen markaawaxa la yidhaahdo xijru ismaaciilka hadda la yidhaahdo meesha yare saa u qallocsan ee kacbada ka baxsanee saa u wareegsan intaasi waxay ka mid ahayd kacbadii bay ka mid ahayd kacbadii bay ka mid tahay asaaska nabi ibraahim bay ka mid tahay calayhi salaatu wasalaam walidaalika qofkii meeshaa gala qof kacbada ku jiruu noqon intaa yara ee xerada ah qofkii gala qof kacbada ku jiruu noqonaya marka caaisho nabiga ay tiri calayhi salaam nabi allow kacbada ii geli wuxuu yidhi halkaa gal halkaas haddaad gasho kacbada ku jirtaay qofkii marka dhawaafaya kacbada oo meeshaa gala dhawaafkiisa waa buray liannahu min shardi dawaaf waxaa ka mid ah qofka inuu ahaado khaarij ilkacba inuu kacbada ka baxsan yahay markaasuu daa'if noqonaya gudaheeda hadduu galo daa'if ma noqonin waa inuu korka kor ka dawaafo marka xijru labadaasi tiir ee shaamiyeynka la yidhaahdo haddaad tira waan gaari waa inaad qalladii gasho ood aasaaskii ibraahim iyo kacbadii qayb ka mida ah gudaha u gasho oo markaad labada soo taabato halkaan waxaa ka ratimaya kacbadii inaad gudaha u gashay oo dawaaftaadii uu kaa hallaabay halkaa markaa korkaa umbaa laga maraya korkaasaa laga maraya nabigaa yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam qodobkaa waa jawaabteeda waad heshay oo nabiga calayh salaam baan oga dayanayaa wa ama anicaalu asabtiya aw sibtiya kabahaasi sibtiga loo niseeye sibsibka ah ee magada ahee timahoodii intii la bagdiyey sibsibka ah fainii ra'aytu rasuul allah nabiga calayh salaam baan arkoo yalbasu xidhanay annicaala allatii kabihii laysa fiiha shacrun aan tima lahayn kabaha aan tima lahayne laga magdiyey kabahaasuu xidhan jiray wayatawadau waana weysaysan jiray fiiha intuu weysaysto ayuu aslugiho qoyan gelin jiray ama iyagoo ku jiruu nabiga ku dhaqi jiray calayhi salaatu wasalaam meesha macnaheedu waxaa weeyaan maqaarka la magdiyey walow neef dhintay oo maqaarkiisa lasoo soo magdiyeyba ahaadeen wuxuu ku daahir noqonayaa dabkiga iyo magdinta ku daahir noqon oo xataa haddii la qooyo waa daahir halkaasaa laga qaadanaya laakiin waa shardi waa inuu yahay maqaarka wax ka soo jeeda shay xayawaan ah oo marka xayawaanka bannaan in la cuni karo haddii la gowraco markay nool yihiin la gowracan karo kaas weeye marka gawriciisii la waayo oo dhintaan gawrici meeshiisa waxaa galaya dabqi baa galaya dibaaquha dakaatuha ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam yihi amaa wixii maakulu laxmi aan ahayn sida ey iyo doofaar iyo xayawaankaa la cuninee muftaliska ahee ee muxuu ahaa micidalahoo kale kuwa ayaga ah lama magdinta waxba kuma daahir noqon karaan liannahu hadday nool yihiin lama gowracan karin magdintuuna mar walba waxay u taagan tahay dabciga iyo dakaadkay u taagan tahay waa qowlka ugu xoog bada xagga adillada marka la fiiriyo masaladana waa masalada isha ugu khilaaf badan bay ka mid tahay aqwaal fara badanoo toban ku dhow ayay leedahay nabigu waa ku weysaysan jiray marka inuu maqaarku uu daahir noqonaya hadduu engegan yahay iyo hadduu qoyan yahay labadaba laga tamaya fa ana uxibu waxaan jeclahay an albasaha inaan xidho kabihii nabigu uu xidhan jiray calayh salaam magadaha wa ama sufra sufradaasi iyo midabkaasi baalkaasi zacfaraanka ehe tiri waad ismarsataa fa innii ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkayoo yasbuqu ismarinaya bihaa rinjigaas oo marihiisu marin jiray faana aniguna uxibu waxaan jecla an asbiqa bihaa inaan ismaryo waa man ihlaal niyada aad tiri waad way xarmadaan dadku dilxijo markay bilato adiguna sideedaad niyada iyo xarmashada la imaataa fa innii anigu lamara ma arkin rasuula allahi sala allahu alay wasalam oo yuhillu xarmanaayo ama yuhillu ku dhawaaqaya talbiyada xataa tanbacifa bihi raaxilatuhu hashiisa markay la istaagto oo muu nabiga calayh salaam yuu labayk allaahuma labayka dhihi jira marka macnaheedu ma aha inuu nabigu maka kaga dhawaaqi jiray nabiga calayh salaatu wasalaam asagu xajatulwadaac baa xaj uu soo xajiyey xajkaasana dilxulayfa marka hasha la istaartay buu ku dhawaaqay amaa markaasaa wuxuu ka hadlayaa mar walbaba ama dilxulayfo taagnow ama maka joog xajka markaad ku dhawaaqayso waxaa weeye marka hashaada ay kula istaagto oo dhaqaaqayseed rabtamu howlihii inaad gasho markaa weeyaan xataa tanbacia bihi raaxilatuhu qofkii marka mutamatix ah oo xaj intuu cumro kusii cumraystay xajka sugaayey maalintii sideedaad ee yoomu tarwiyada markaasuu la sugaayaa oo uu xajkii niyoonayaa oo mina uu aadi laakiin qofkii xaj cumro isku daray miiqaadka hore markuu soo marayay dilxudayfiya mawaaqiiddaa soo marray ayuu xaj cumro isku daraya oo soo niyoonayaa inta uu maka joogana qof muxrima weeyaan ilaa uu ka gaaro yoomu naxriga maalinta tobanka ahee la xalaaloobayo intaasuu marka joogayaa qaala xadaanii haaruun bina saciid alayliyu qaala xadaana ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin almasriyu qaala xadaanii abu sakhr ninka la yidhaahdo xumayd ibnu ziyaad ayaa la yidhahdaa magaciise xumayd ibnu ziyaad almadani abu sakhr can ibni qusayd inuu ka wariyey yaziid bn cabdillaah yaziid bnu cabdillahi ibni qusayd can ubaydlaahi can cubaydin ibnu jurayjin qaala wuxuu yidhi xajajtu waxaan xajiyey maca cabdillaah cabdullaahi bnu cumar bn khadaab radi allahu canhuma baan la xaji bayna xajin wa cumratin xaj iyo cumro markii laisku daro intaan cabdullaahi la xajiyey intay ahamaratan intay casharata mara labiyo toban jeer ayaan xaj iyo cumro isku darkooda ibnu cumar la socday buu leeyahay radia allahu canhu a ardaa saxaabigaa jaliilka ah ee min fuqahaai saxaaba ka mida ah, ooguna xagga mutaabacada iyo dabagalka iyo tatabuca sunnada nabigana ogu dara iyuu la socday labiyo toban jeer faqultu waxaan idhi ya abaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow laqad ra'aytu waxaan kugu arkay minka adiga intaan kula socday arbaca khisaalin afar shay wasaaqa alxadiida bi hada almacnaa ila fii qisati hilaal mooyeene inahu khaalafa ninka wax mutaabacana waa khilaafay riwaayat almaqburiyi saciidulmuqbiri riwaayadiisuu khilaafayoo fadakarahu midka mukhaalifka wuxuu sheegay bimacnaa macno siwaa dikrihi iyaah macno aan ku aan ahayn siwaa dikrihi sheegiddiisa hilaal la sheego iyaahu asaga uu sheegay mid aan ahayn waxaan ahayn buu sheegoo ku khilaafay marka waa soo martay saciid ilmaqburi an cubayd binu jurayd buu ka warinayey ninka wax mutaabacinaya ee hadalkan iyo damaa'irtan ay u wada noqonayaan waa ibnu qusayd ninka la yihahdo yaziid binu cabdillaah marka waxaad leedahay wasaaqa alxadiid saaqadaas faacilkeedu waa marka waa qusayd waad ogatay wasaaqa alxadiida qusayd waa kaxeeye bihada almacna ila fi qisati ilhilaal fainahu qusayd khaalafa waa khilaafa qusayd riwaayat ibnu qusaydkaasi riwaayat almaqburiy fadakarahu ibnu qusayd wuxuu sheegay bimacnaa siwa dikrihi iyaah waxa uu sheegay waxaan ahayn waxadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa xaliy bnu mushir can cubaydillaahi ninka la yihahdo cumari can naafic can ibni cumara radi allah canhuma qaal kaana rasuulu lahi sala allah aleh wasalam wuxuu aha idaa wadaca rijlah lugtiisa markuu dejiyo fi lqarsi kooraha kooraha markuu dejiyo oo awrta iyo fardaha iyo gaadiidka la furi jiray maqaar oo lugta la saarto ayuu lahaan jiray sida baabuurta dee qaarkeed baabuurta dhaadheer oo kale marka la fuulaayo baabuurka meel uu istaaga ayuu leeyahay deena kadib lagu shalwan oo la fuulaayo matriga iyo dushiisa marka idaa wadaca rijlahu fi lharsi kooraha markuu saaro wambacasat bihi ay la istaagto raaxilatu hashiis qaa'imatan xaala kownaha qaa'ima ay taagan tahay si quman ahallow wuxuu ku dhawaaqi jiray nabigu bidilxulayf asagoo taagan ayuu ahalla bitawxiid labayk allaahuma labayk ama ahalla wuu xarman jiray ahalla iyo axrama iyo waa isku mid labaab waxadaanii haarun bn cabdillaahi alxamaal qaala xadaana xajaaj bn moxamed almasiisi qaala qaala ibnu jurayjin ahbaranii saalix bnu kaysaan can naaficin mowla bni cumara can ibni cumar radia allahu canhuma annahu kaana yukhbiru wuxuu sheegi jiray ana nabiya sala allah aleh wasalam inuu ahalla xarmaday xiina kawad markay la ekaatay bihi nabiga naaqad waashiis qaa'imatan ayadoo taagan si fiican ay ola istaagtay waxadaanii xamaratu bnu yaxya qaala ahbaranii ibnu wahbin qaala ahbaranii yuunus ibnu yaziidin can ibn shayhaaq can saar bn cabdilaahi ahbarahu ana cabdalaahi bni cumara radi allahu canhuma qaal ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam aan arkay oo rakiba raaxilatu hashiisa fuulay bidilxulayfata uma kadib yuhillu xarmadoo ku dhawaaqay xiila goortii ay tastawi bihi qaashiisa la ekaato qaamata xali taaganta si fican u ekaato saaga u dhammaystirato baabu salaati fii masjidi dilxulayfa masjidu dilxulayfa waa miiqaadka reer madiina nawaaqiidda kalena waa sidoo kale halkaa markii la maraayo in lagu tukado sida nabiga uu sameeyey calayh salaam salaada kadibna dee xarmashadii iyo niyadii lala imaado waxadaanii xarmana bnu yaxya tujayn waaxmed bnu ciisa daba qaala axmed wuxuu yidhi xadaanaa waqaala xarmana abaranaa ibnu wahbin akhbarana yunus ibnu yaziida can ibni shihaab azuhri ana cubaydallaahi bnu cabdillaahi bnu cumara ahbarahu ana cabdallaahi can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma anahu qaal baata rasuulu llahi sal l slam baa bariyey bidilxunayfa waa kii ku tukaday nabigu masjidkiisii madiina jumcadii buu nabigu dadku u khudbeeyey oo xajka oga sheekeeyey oo su'aalihii la weydiiyey maa yalbisulmuxrimu oga jawaabay kadib buu nabigu calayh salaam sabaaxa sabti ka soo baxay soo baxay nabiga calayh salaatu wasalaam ama wuxuu imaaday dulxulayfa nabigu salaadihii markaa habeenkii halkaasuu beriyey rasuulka calayh salaatu wasalaam halkaasuu beriyey sabti buu ka soo baxay madiina sala allah calah wasalam hadduu sabti ka soo baxay salaadda duhur markuu tukaday kadib jumcadii maalinta jumcadeed waa khudbeeyey kadib sannadkeedii hadda dhaqna alayh isalaatu wasalaam bacda salaati duhri oo afar ragcadood uu tukaday dilxulayfana laba ragcadood buu ku tukaday sala allah alay slam ila safar baa u bilaabateen wayna isku dhow yihiin oo ma kala fogaan halkaa nabiga calayh salaatu wasalaam salaaddii casar iyo maqrib iyo cishe iyo subax intaba waa ku tukaday ilaa riwaayada qaarkood duhurka dambe ayay ku darayaan marka nabiga habeenkaa waa kii meesha bariyey waadii waadan caqiiq ahaa buu nabiga calayh salaam waadi eh, budxaan bulxaan almadiina ayuu nabiga calayh salaam habeenkii bariyey jibriil baa habeenka ugu yimid halkaas waxay ku dhihi jiray nabiga innaka fii waadin mubaaraka faqul xaja fii cumra xaja cumrada isku dar marka nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidkii buu ku tukaday intaas shanta salaadood meesha ku tukanayay baa masaajid noqotay hadda baata rasuulu llahi bidilxulayfa mubtada'u bilowgiisii uu safarkiisa bilaabaayey <clears throat> markay horena soo noqodkiin ayaduu soo maray baxitaankana ayaduu ka baxay marka bilowgu uu socodkiisa bilaabaayey dilxulayfa wuu baryey nabigu calayh salaam wasallaa fii masjidiha masaajidkeedii buuna ku tukaday rasuulka sala allah aleh wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay aiib diibka iyo baraafuun iyo udgoon iyo marash waxa lasmariyo udgoon baa loo jeedaa lilmuxrim qofka muxrimka cinda alixraam marka uu xarmanayo intuuna weli ku dhawaaqin waa loo ogol yahay inuu isudgooneeyo oo qabaysto oo isnaqiifiyo laakiin hadduu ku dhawaaqo maxduuraat ilixraam lama ogolo wax udgoon ciddiyahoo layska jaro shaarubta layska gooyo timahoo layska jaro waxaasoo dhan mamnuuc bay noqonayaan ka hor baa marka fiican qofku inuu ishabeeyo qabaysto si fiican deena uu isku habeeyo oo cadir iyo barafuurna jirkiisa marsado qaala xadaanaa maxamed binu cabaad axbarana sufyaan can zuhri can curwa can caaisha radi allahu canha qaalat dayabtu waxaan u dhiibeeyey rasuulallahi sala allah aleh wasalam nabigaa diib u mariyey diibka wax burcad ahaana buu ahaayoo duhri oo subag ahaana markaa caaisha radi allahu canha nabigay u khidmaynaysaa inay haweeneeda ninkeeda ay u dhaasho oo ay timaha u hagaajiso oo u marayso oo u cillaanto ayaa laga qaadan dayabtu rasuul allahi nabiga alay salaam an u dhiibay lixurmihi xarmashadiisii uu xajkiisa iyo cumrada uu niyoonayey daraaddeed buu nabigu sii diyaargaroobayaa marka daraaddeed baan dhiib u sii mariyey xiina goortii uu xarma xarmanayay intuuna weli xarmanina ku dhawaaqin walixillihi xalaaloobidiisiina waan u mariyey qabla an yaduuf intuuna dawaafin bibeyti kacbada marka markii u horraysay uu isdiyaarinayana way u marisay kadib dee xajkii iyo cumradiibu isku daray nabiga calayh salaam mishwaar tawiil kadib waa kii dee nabiga calayh salaatu wasalaam soo dhaqaaqay wixii oo bishii dilqacda ay afar ka hadhay iyadoo afara ama shanana waa kii galay dilxijo oo shana waa kii galay nabiga alay slam oo afara afar beri buu maka joogay kadibna yowmu tarwiya timida waa kii xajka loo baxay marka soo noqodkii lasoo laabtay ee xajkii lasoo gebagabeeyey taxallul awal wax la yidhahdo ayaa imaanaya taxallul awalkaasi waxaa bannaan maa cadda nisaa waxaan haweenkii iyo xaaskaada iyo reerkaada aan ahayn oo laga xarimay intii kaleo dhanba waa lagu ogolaaday xaj dartii lagugu jiday markaasna waxay leedahay intuuna kacbada dawaafkeeda aadin oo taxallulkii koowaad uu nabiga calay salaam u bannaanaaday yaan haddana dhib u mariyey isticdaada lidawaaf si kacbada uu aado walixillihi xalaaloobiddiisii taxallulilawal baa loo jeedaay ee qabla an yaduufa bilbey intuuna kacbada dawaafin kacbada markuu dawaafana taxallulu aani baa imaanoo isagana xalaal buu noqday yani xaaskiisa markaa u bannaanaanay inta kalese waxay ku bannaanaysaa maacadda nisa marka xataa iibkii baa ka mida minhuna culammada qaar fuqahada oo raacinaya iibka muxuu ahaa jimaaca raacinaya waxay leeyiin iibka iyo muqadimaat aljimaac intaba waxaa weye ma banaana ilaa bacda taxalluli aani marka lala imaado dawaafka markaasay bannaanaanaysaa xadiidkana lagu radinayaayo qabla an yaduufa bilbeyt kacbada nabiga intuuna dawaafin ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam timihiisi xiirtay oo diib iyo baraafuun ismariyey waxaa u banaan markay muxiidka ahaan inuu markaas xidho oo u bannaanta lafkii loo diiday arrimihi o dhan ba marka waa bannaananaya qaala waxadaanaa cabdullahi bnu maslamata alacnabi ibnu qacnabi alqacnabi qaala xaddaana aflax ibnu xumaydin can alqaasim bni muxamed ibn abi bakr sidiiq can caaisha radi allahu canha zawji nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam qaalad waxay tidhi dayaqtu rasuula allah nabiga anaaba u dhiibeeyey sala allahu alayh wasalam biyaddii gacantayda ayaan ugu dhiibeeyey lixurmihi xarmashadiisa uu xajka iyo cumrada xarmanaya isku diyaarinaya daraadteed xiina goortii axrama uu xarmanaya intuu weli xarmanigu kol haddaad ku dhawaaqdo dhiib lama ogolay maraafuun iyo udgood walixilmihi xalaaloonidiisii uu taxallul ilawal bacda rami jamrat alcaqaba waalxalqa wadabxi markii dhagax tuurkii la tuurtay oo timihii la xiirtay xoolihii la gowracay kadib dawaafkii baa haray markaasna halkaas ayadaa ah dhaxdaas ayaan u mariyey xiina axalla markuu xalaaloobay qabla an yaduufa bilbeyt intuuna kacbada dawaafin rasuulka sala allahu alayh waali wasalam qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu cala malikin can cabdiraxmaan ibni qaasim can abihi qaasim bn muxamed bn abi bakr can caaisha radi allahu canha anaha caaisha qaalad waxay tihi kuntu udayibu rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam biixraami xarmashadiisa qabla an yuxrima intuuna xarmanin marka ogow riwaayadana ku fasirtay xiina axramadi xiina axrama waa qabla an yuxrim intuunan xarmanin laakiin uu isku diyaarinayey wey walixillii xalaaloobidiisi qabla an yaduufa bilbayt intuuna dawaafin waxadaanaa ibnu numayr moxamed bn cabdillaah qaala xadaanaa abi cabdullahi bnu numayr qaala xaddaana cubaydulahi bnu cumara qaal samictu lqaasim baan maqlay can caaisha radi allahu canha isagoo ka warinaya qaalat inay tiri dayabtu rasuula allahi sala allahu alay wasalam lixillihi walixurmihi xalaaloobidiisii intuuna dawaafkii la imaaninayo walixurmihi walixurmihidaas waxa weye qabla an yuxrima middaa soo marray waxadaanii waxaan marka waa iskalafu lixillihiidaasaa dambaysa walixurmihina way horraysaayo intuuna weli xarmanin miiqaadkiibuu joogaa waxadaanii moxamed binu xaatim wacabdi bnu xumayd qaala cabdun wuxuu yidhi akhbaranaa waqaala ibnu xaatim xadaana maxamed bnu bakrin qaala akhbaranaa ibnu jurayjin cabdilmaliki qaala cumar wuxuu yidhi ibnu cabdillaahi ibnu curwa annahu samica wuxuu maqlay curwata curwa binu zubayr iyo walqaasima qaasim fuqahaau sabca fii casri taabiciin bay labaduba ka mid yihiin curwa binu zubayr ibnu cawaam caaisha markaa habareertiis bay noqon qaasim binu maxamed binu abubakarna caaisha eeday u noqon yukhbiraani waxay ka warrameen can caa'ishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi dayaqtu rasuul allah nabiga calayh salaam baa diib u mariyey biyadihi gacantayda bidariiratin dariira marka dariiradu aaladiina waa la yidhi noocay dhiibka ahaa oo miskeedu goonana waa la yidhi labada waa la dhahaa marka bidariira qaruuro diib ah ama bidariira nooc diibka ka mid oo miski ku jiro fii xajat lwadaac xajat lwadaac baa nabiga calayh salaam u mariyey lilxilli walilixraami lilxilli markuu xalaaloobay intuuna dawaafka la imaanin walixraami xarmashadiisa markuu isku diyaarinaya dilxulayfa uu joogay wey nabiga alai salaam labadaba waan u mariyey axad saxaabay ku radinaysaa marki doona waxadaana abubakr bin abi shayba wa zuhayr binu xarb jamiican dhammaantoodba can ibni cuyayna ka wariyeen sufyaan qaala zuhayr xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna xadaanaa cumaan binu curwata can abiih qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radia allahu canha biayi shayin shaygeebaad dayabti oo u dhiibaysay rasuula allahi nabiga calayhi salaatu wasalaam cinda xurmihi marka uu xarmanayo xajka iyo cumrada uu niyoon rabay maxaad nabiga u maraysay oo udgoona qaalad waxay tihi biadyabi tiibi udgoon iyo tiib midka ugu wanaagsanaa oo miski ah ayaa nabigu u mariyey sala allahu alayh waali wasalam adyabu diib waxadaana isaga oo nabiga calayh salaam ahaa diib iyo udgoon sala allahu alayh wasalam haddana xubiba lahu diib diibka la jeclaysiiyey meeshuu maray nabiga iyo qofka uu taabtay intaba waa laga soo udgin jiray udursan haddana diibka iyo baraafuunka iyo udgoonka iyo waxujeeda waxa udgoon o dhan waa jeclaa waxadaanaahu alla waxay suurayo dhanna waa naci jiray rasuulka calayh salaam waxadaana walidaalika soo marray masalat alcasal iyo sidii saxaa ummahaat almu'miniin ay nabiga calayh salaam u garanayeen nabiga calayh salaam way yaqaanaan wax udgoon o dhan lama maqashiin karo markay dhaheen malabka aad soo cabtay ee zaynabo ku siisay waxaa ka soo uraya riixulmakaafiir ayaa ka soo uraysa waa kii nabiga yidhi bas buu eega yahay waxadaanaahu abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu usaama can hishaam can cuثmaan bn curwata qaala samictu curwata yuxadiثu can caaisha radi allahu canha qaalat kuntu uطayibu rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam nabigaan diib u marin jiray biadyabi maa aqdir wax awoodayda ay tahay waxa ugu udgoon calayhi korkiisa qabla an yuxrima intuuna xarmanin uma yuxrimu kadib buu xarman jiray oo niyoon jira isagoo diib ismariyey oo dhaashaday oo qabaystay ayuu nabigu intuu labadiibu xidho ayuu labayk allahuma xajan wa cumra dhihi jiray ku dhawaaqtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaala xadaana muxamed bnu raafic inaysaabuuri qaala xadaanaa ibna abi fudaykin wasmuhu yasaar ibn abi fudayk yasaar almadani qaala akhbarana adaxaak adaxaak ibnu cuثmaan can abi rijaal wasmuhu muxamed moxamed bin cabdiraxmaan ibn xaaria moxamed ibn cabdiraxmaan ibnu xaariata almadani alansaari abu rijaal waxaa la yidhi kunyadiisa saxda abu cabdiraxmaan ayuu ahaa laakiin abu rijaal waxaa loogu bixiyey toban wiil oo u dhalay baa isla kacday oo mablaqa rijaal rag isla gaadhay oo rag waaweyn isla noqdo isla kacay taasaa aburijaal loo yidhi magaciisuna moxamed bin cabdiraxmaan baa la dhahaa ibnu xaaria can ummi hooyadii buu ka warinayaa hooyadiisna waa camra binti cabdiraxmaan wey camra binti cabdiraxmaan binu sacad binu zuraara can caaisha radia allaahu canha annaha caaisha qaalad waxay tihi dayartu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabigaa diib iyo udgoon u mariyay lixurmihi liajli xurmihi xarmashadiisa daraaddeed ayuu isu diyaarinaya xiina axrama markuu xarmanay walixillii markuu xalaaloobay qabla an yufiid intuuna dawaafu alifaada la imaanin dawaaf alifaada maalinta tobnaad ee ayna soo maray saddex shay jamratulcaqaba oo la tuurtay iyo gawricii iyo timihii oo la xiirtay ama la gaabsaday saddexdaa haddii lala imaado taxallul awal baa la yidhahdaa wax badan oo wixii lagu diidaya baa ku maasi maasiwal jimaaci iyo haweenkaa in loo dhowaado unbaa markaas unbaa lagu diiday dhawaafka marka lala imaadana kadib kalaas waa qofku wax u noqday qof xalaal taxallul aani walixilli qabla an yufiida ee qabla an yaduufa dawaafa alifaada dawaaf alifaada intuuna la imaanin baa loo jeeda yufiid biadyabi maa wajadtu waxaan hela aan wadiibon heli karoon haaban karo waxa ugu udgoon ayaan u marin jiray rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waxaa laga qaadanayaa haweenaydu ninkeeda inay ka warhayso oo ay ninkeeda u labisto oo quruxdiisii udgoonkiisii iyo labiskiisii ay ka shaqayso iska xil saartaa loo baahan yahay rag buu dhexgeli mujtamac buu ku dhex jiraa inuu raafraaf noqdo farriin bay diraysaa islaamtii uu ka soo baxay xaaladeeda ayay wax ka sheegaysaa waxadaanaa yaxya bnu yaxya wasaciid bn mansuur waaburabiic alcataki wakhalaf bnu hishaam qutayba bnu saciid qaala yaxya ahbarana waqaala aakharuuna xadaanaa xamaad ibnu zayd can mansuur ibnu muctamir can ibraahim annakaci can aswad ibnu yaziid can caaisha radi allahu canha qaalat kaanii andur inaan arkaad imoodaa ilaa wabiisi tiibi dhiigka xadidiisa iyo lamacaankiisa wabiisku waa lamacaanka iyo bariiqa wey dhalaalka ilaa wabiisi tiibi dhiigkii iyo baraabuuhii udgoonkii iyo cadjirkii cadidiisii fii mafraqi rasuulillaah nabiga sheexadiisa calayhi salaam wa huwa muxrim isagoo muxrima markaasi xad iyo cumro ku jiro muxrima yaa weli waxaa ka sii muuqda dhiigkii aan u mariyey intuuna nabiga xarmaninoo niyoonin ayaa baqaayaadkiisii iyo lamacaankiisii iyo dhalaalkiisii ayaa ka muuqda bay leeda caaisha radi allahu canha wa ardaaha marka halkan waxaa laga qaadanayaa baqaa'u diib inay waxba ayna dhibaato lahayn waxaa la diidaya waxaa weeyaan in alibtidaa ee lama diidaya alistimraar markaa yajuusu fi listimraari maa laa yajuusu fi libtidaa'i weeyaan masaaishaiyo ka midta masaa'isha noocana ayaa ka mida ah. oo wax marka hore ibtidaa aan ku bannaanayn ayaa wuxuu ku bannaaya istimraarka ku bannaaya casina way dhacdaa casina way dhacdaa oo wax ibtidaha ku bannaan baan istimraar iyo muxuuhaa ku bannaaneen gudaha marka la galo hadda waatimu alxaja walcumrad garanaysa xajka iyo cumrada haddii aad la waajibkii marka hore inaad iska dhaafto way ku bannaantay lakiin haddaad lugta la gasho istimraar baa waajib kuu ah tan marka waxaa weeyaan qofka inuu ismariyo isagoo weli xarmanin way u bannaaneed maxaa la diiday isagoo xaj iyo cumro ku jira inuu diib ismariyo ma bannaano laakiin diib iyo udgoon uu ismariyey intuunan xajkii iyo cumradii uunan niyoonin wuxuu ismariyey udgoonkii hadduu baaqi ku sii noqdo isagoo xaj iyo cumro marka ku jiro oo niyadii wataan dhibaato ma laha dhibaato ma laha xadiidkaas marka xaj caaisha radi allahu canha walam yaqul khalaf ma dhihin wahuwa muxrim walakinahu qaala wadaaka diibu ixraamihi diibka asagaana waa diibkii ixraamkiisa ee uu ismarin jiray intuuna uu ismariyey intuu nabiga uuna xarmanin diibkii uu ismariyey kii weeye midka madaxiisa ka sii muuqda nabiga calayh salaam marka diibka wuxuu ahaan jiray wax burcadoo kalea ama duhni iyo subag ah oo qofku markuu mariyo madaxiisa ka sii muuqanaysa buu haamji waxadaanaa yaxya binu yaxya wa abu bakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala yaxya aqbaranaa waqaala lakharani xadaanaa abu mucaawiya can acmash can ibraahim can lasud can caaisha radi allahu canha qaala laka anii anduru inaan arkaadi moodaa ilaa wabiisi diibi diibka xadiidiisa iyo iftiinkiisa fii maqaaliqi rasuuli illah wa huwa yuhiilu nabiga xarmaraayo oo xaj ku dhex jira yaa weli u ka sii dhex muuqdaa nabiga calayh salaatu wasalaam oo wixii jurmi buu leeya wax oo burcad oo kale ah dadka qaad baa qaar baa burcadba aqooninba burcad see loo garan gormaa burcada ugu dambaysay burcad gormaa ugu dambaysay xoolihina caanahooda caydhiintaa lagu kala qaadana lamaba sugaayo in in la luulo oo laga soo dhaliyo burcadkii oo dee hadhow suban iyo sixin laga shiiro yaa sugaaya barwaaqo kastiiyo aaran ka soo dhaca waa laga tegey waa laga tegey nafcigii xoolaha ilaahay uu noo geliyey ee faraha badnaa ee kala nooc nooc ahaa iyo qaybihii kala duwanaayo caanaha loo isticmaali jiray baa hadda sii yaraanaya oo inaad arto caanihii oo garoona ama muxuu ahaa ciir ah ama subagoodii oo ama burcadoo intaa weli aan la shiilina ama subagaho la shiilay aad bay maarata iskaga yaraatay marka hadda da'yarta maba garan karaan iyo dadka aan baadiyaha ku korin maba fahmayan burcad maxaa la dhaha maxaa cad maba garanayaan ayib allah idin sahla marka baadiyiina haddee waxaa weeyaan dhaqanguur baa ka dhaay dhaqanguur baa ka dhaxay xoolihii caanahoodii dhinac marka laga fiiriyana naftiga iyo sheeno kaash iyo lacag baa laga helay dhinac marka laga fiiriyo dhinacna haddee manaafiqka oo jiri jirtaa la waayay oo subagii ka mid yahay aad us yaraanaysa aad us yaraanaysa qaala xaddaana axmed bnu yunus qaala xaddaana zuhayr bnu xarb zuhayr qaala eh, eh, axmed sulaymaan can ibraahiim annakha'i can aswad can muslim muslimkaasi waa soo maray sanadkii waxaa ka booday ya abubakr maa soo maray waxaddaana abubakr bin abi shayba wazuhayr binu xarb wa abu saciid alashaju abu saciid alashaj sagaalkii buu ka mid yahay sagaalkii sheekh ee lixda a'immatu sitada ah mubaasharatan wax ka qaatay ka barteen abu saciid alashaj wasmuhu cabdullahi bnu saciid cabdullahi bnu saciid alashaj qaaluu xaddaana wakiic bnu jarax qaal xaddaana axmed sulaymaan can abi duxa hadda kunyadiisii baa laguu sheegay sanadka soo socduu magaciisa ku imaan doonay waa inaad ogaataan can abi duxa can masruuqi bni ajdacin can caaisha radi allahu canha qaalat kaanii anduru inaan arkaad moodaa ilaa wabiisi diibidiilka xadiidiisa fii mafaariqi rasuuliillaah nabiga madaxiisa iyo sheexadiisa wahuwa yulabi asagoo la beegsanayo mafaariq nabigu waa sheexaysan jiray waaga hore kaana yazil nabiga alay slam marka laga hadlaya siiradiisa yani yasjir oo wuxuu waafaqi jiray ahlukitaabka markii dambe oo mushrikiintu khilaafi jiray reer quraysheed mushrikiintii reer quraysheed markay islaameen oo muslimiin noqdeen caadaadkoodii iyo taqaaliiddoodii wixii sharciga khilaafsaneen waa ku waafaqay nabiga calayh salaam yuhuud baa hadda xumaatay yuhuud baa xumaatay marka hore ahlukitaab bay ahaayeen oo mushrikiin ayaa ka yar dhowaa mushrikiin baa islaamtay oo qiimo yeeshay ayagii baa lagu noqday dana mafaariqu rasuulillahi nabiga faraqa marka madaxoo la sheexaysta wey waa bannaantahay madaxa in la sheexeeyo waa bannaan tahay laakiin de wixii hadduu waa wax iska waan labis iyo curfigai xaamicay u noqonaysaa curfigai xaamicay u noqon haddii uu shuhro noqdo oo qofka dadka ayla yaabaan ama ay noqoto wax haweenka keliya lagu yaqaanoo ragga marka aan lagu aqoonin inay kaga dheganaata maaha sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam qaarna waa wax cibaado ku tacalluqa oo kudayashadiisa lays amray qaarna waa wax oo minbaabay maxabada nabiga aad u qabtay iyo jaceylka calayh salaatu wasalaam aad u qabtay inaad u samayso mooyeen aan fii xaddi daatiha aan cibaadahaan ahayn aan cibaado ahayn waxaa ka mida libaaskii iyo muxuu aha cunudii iyo wuxuu nabiga jaraa cuntada uu jaraa iyo waxba markaa taas laazim maaha inkastoo saxaabada nabiga alay slam wax allaala wixii nabiga uu farsaado iyo wix uu nabigu jeclaado waa la jeclaan jirin xataa cuntada uu nabigu jecelyay jeclaan jirin waana arrin fiican oo tusaysa ilaa heerka maxabada nabiga calayh salaatu wasalaam ay taagnaayeen qofka heerka ka gaarayna axkaamtii iyo sharaa'icdii nabiga calayh salaatu wasalaam inuu kaga daydo oo u raaco ayaa ka sii xoog badan markaas qaal xaddaana axmed bn yuunus qaal xaddaana zuhayr bn xarb qaal xaddaana axmed can ibraahim can aswad can muslim aw abu duxa muslimkaa weeye marka muslim ibnu subayxin muslim ibnu subayx can masruuq ibn اlajdah can caaisha radi allahu canha qaala laka anii andur inaan arkaan moodaa bimidli xadiida wakiic wakiic ibnu jaraax baa la mutaabaceeyey marka waxaa makiic mutaabaceeyeyna waa wakiicuu ka warinaya daaitisarkaas amash an abi duxa saasay noqotay marka mutaabacadana waa mutaabaca qaasira bidaraja mutaabaca qaasira maya acmash sanadka dambe oo ku jira soo maha acmash marka mutaabaca taama wey zuhayr baa mutaabacinaya marka zuhayr saas maha zuhayr can acmash qaala waxadaana maxamed bn muana bnbashaar qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba an akam alxakam bn cutayba qaala samictu ibraahim baa maqlay anakhaci yuxadiu asagoo ka warramay can asad bn yaziid anakhaci can caaisha radi allaahu canha annaha qaalad waxay tihi kaanii anduru ilaa wabaysi diili diibka xadidiisa inaan arkaad moodaa fii mafaariqi rasuuli ilah wa muxrim waxadaana ibnu numayr qaala xadaana abi xadaana maalik bn miqwal can cabdiraxmaan bn aswad can abihi aswad bn yaziid anakhaci can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi in kuntu waxaan ahaa inahu shaaniya kuntu waxaan ahaa lianduru tii aragta ilaa wabisiibi diirka xadidiisa fii mafaariqi rasuuli illaah nabiga calayh salaam madaxiisa wahuwa muxrim isagoo muxrima qaala waxadaanii moxamed bnu xaakim qaala xaddaana isxaaq bnu mansuur wahuwa saluuriyu qaala xaddaana ibraahim bnu yuusuf wahuwa ibnu isxaaq bn abi isxaaq asabeeci can abihi aabihiis oo aabbihiis oo ibnu isxaaq ibn abi isxaaq ah can abi isxaaq oo jad awogiis ah oo isxaaq asabeeci samica wuxuu maqlay ibnu aswad ibnu aswadna waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibn aswad oo yadkuru sheegaya can abihi aabbihi wa aswad bnu masida ka warinaya can caaisha radi allah canha qaalat caaisha waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu aha idaa araada markuu doono an yuxrima inuu xarmado yatadayabu wuxuu isudgoonayn jiray oo ismarin jiray biadyabi maa yajid waxa udgoon yaqiilow hela waxa ugu udgoon buu nabigu marsan jiray calayh salaam uma araa waxaan arki jiray wabiisa duhni subag somaarka duhni buu noqday dhiigkaas oo duhni iyo subag ahaanoo burcadoo kale ah fii ra'si madaxiisa ka muuqan jirtay wa lixyati garhkiisa bacda dalika markaa kadib isagoo xarqaday buu ka sii iftiimi jiray qaala xaddaanaa qutayba bnu saciidin qaala xaddaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaadin cala xasan bn cubaydillaah qaala xaddaanaa ibraahiim can aswad bni yaziidin qaal qaalat caaishatu radia allahu canha waxay tihi kaanii anduru ilaa wabiisi miski miskiga xadidiisa inaan arkaadi moodaa fii mafraqi rasuulilah nabiga cala islam madaxiisa wahuwa muxrim isagoo muxrima qaala waxaddaanaahu isxaaq bn ibraahiim alxadali akhbarana daxaaq bnu makhlad abu caasim annabiil abu caasim النabiil mashhuur bikunyatihi magaciisa oo daxaaq qaala xaddaana sufyaan الthawri can alxasan bn cubaydillahi bihada lisnaad milah qaala waxadaanii axmed bnu maniic wayacquub الdawraqiy qaala waxay dhaheen xadaana hushaym bn bashiir akhbarana mansuur bn muctamir can cabdiraxmaan bn qaasim can abihi qaasim bn moxamed bn abi bakr sidiiq can caaisha radi allahu canha qaalat kuntu udayibu nabiya calayh salaam waan u dhiibayn jiray marin jiray qabla an yuxrim wa yowma naxri iyo maalinta yowm naxriga ah soo maarti taxallowal baa dhacay maalinta yowmu naxriga waa maalinta tobnaad ee bisha dilxija ay tobanka tahay ee muslimiinta ay adduunka kale ay ciidaysanayaan laakiin xujaydu ay ku mashquulsan yihiin camalka acmaasha xajka yowma xajul akbar baa la dhahaa maalinta xajka intiisa badan uu dhaco dhagax tuurkii jamratulcaqaba xoolihoo la gowraco timihoo la xiirto dawaafkii kacbada sacyigii acmaasha maalinta ugu culustahay wey marka waa yowma naxri qabla an yaduufa intuuna dawaafin bilbeyt biiibin iib baan marin jiray fiihi gudihiisu miskun miski wuu yahay min haada buu wuxuu noqday adyabu iib qaala waxadaanaa saciid bnu mansuur wa abu kaamil jaxdariy jamiican dhammaan can abi cawaanata alwadaax qaala saciid isagu wuxuu yidhi xadaanaa abu cawaana alwadaax ibn cabdillaah can ibraahim bn muxamed bn muntashirin can abiihi aabbihiisa muxamed bn muntashira qaala samictu cabdallaahi baan maqlay bnu cumara radia allahu canhuma can irajuli nin isagoo ka warramaya yatadayabu iib ismariyey sa'altu waxaan weydiiyey cabdullaahi bnu cumar radia allaahu canhumaa can rajuli nin yatadayagu dhiib ismariyey iyo wax udgoon intuuna xajkii cumradii ku dhawaaqin buu isudgooneeyey oo isbalaafuuneeyey uma kadib uu yusbixu waa beriisay muxriman isagoo muxrima kadib uu yusbixu ama ahaaday muxriman markaasuu ku dhawaaqay dira isagoo udgoonkii ku yaallo faqaala su-aashaasaa ibnu cumar la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi oo ninkaa ka warran baa la yidhi xaaladiisii xajkiisii faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi maa uxibu ma jecli anigu an usbixa inaan waabariisa ama aan ahaado muxriman qof muxrim ah andaqu aan soo fooxaayo dhiiban dhiib andaqu afuux afuux fuuxana waxaa weeye waa dhiibka iyo udgoon wax udgoona qofka ka soo kacaaya ka soo gufaacaya andaxu anoo andaqu wuxuu soo gufaacayo dhiiban dhiib kasoo gufaacayo in aniga oo dhiib intaa ismariya weli dhiibkii udgoonkiisii ka soo baxaayo aan muxrim haddana noqdo ma jeceli laan aطaliya inaan isdaroobo bikhatiraanin daamur yaa xaqu ilaydaan ka jeclayna ina maxaala daamur ilaxaas daamurka baalka la yidhaahdo waa wax la marin jiray geela markuu cadhoodo cadhada laga marin jiray oo qarmuun oo xun ahaa inaan daamurka uraya ismariyo yaan ka jeclahay inaan intaa iyo balafuun ismariyo aan xajkii cumradii niyoodo oo diibkii weli iisoo udgo anoo xaj iyo cumro ku dhex jira anoo daamir iyo wax unaya ismarya yaa ka jeclaay buui fadakaltu waxaan u galay buu leeyahay ninkaa la yidhaahdo muxamed eh, muntashirkaasi calaa caaishaan u galay radia allahu canha caaisha bint abubakar alfaqiiha alxaafida fa akhbartuhaa markaasaan u sheegay ana bna cumara cabdullaahi bn cumar qaala inuu yidhi maa uxibu ma jeceli an usbixa inaan waabariisto muxrima andaxu diiba diibna aan gufaacayo lian attaliya inaan ismariyo biqatiraanin daamur yaa xabu ilayaan ka jeclay minuna xaala daalika inaan diib iyo baraafuun ismariyo anuu wax qarbuun ismariyaan ka jeclahay inta xajkaygu wax iga noqon lahaa faqaala caaisha waxay tihi ana tayabtu rasuula allah abdulahi bin cumar bay radinaysaa anaaba diibka u mariyey nabiga calayh salaam gacantayda ugu mariyey cinda ixraamihi markuu xarmanaayey uma taafa markaasuu wuxuu isku maray fii nisaa'i haweenkiisii uma asbaxa muxriman asagoo markaa diibkii weli waa ku yaallaa waa kii laheed wabiisa diib baa nabiga ku arkaayey madaxiisa baaqi buu ku ahaa marka xadiidka cabdullahi bin cumar bay ku radisay xaddaana yaxya bnu xabiib alxaariiiyu qaala xaddaana khaalid yacni muxaari qaala xaddaana shamcaan ibrahim bin moxamed bin muntashir qaala samictu abi muxamed qaala can caaisha radi allahu canha annaha qaalat kuntu waxaan ahaa utayibu rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan diibu mari jiray uma yaduufu cala nisaa'i haweenkiisu isku mari jir uma yusbixu muxriman isagoo muxrim waa barisan jir ma yandahu diiban weli diibkuu ka saudgaayo sala allah alay wasalam waxaddaana abu qurayb moxamed bin alcalaa qaala xaddaana wakiic bn jaraax can misxar bn kidaab wa sufyaan can ibraahim buu ka wariyey ibn moxamed ibn muntashir can abihi qaal samictu ibna cumar radi allahu canhuma yaquulu laan usbixa mudalliyan inaan waabariisto aniga oo sidii neef cadhaystadoo kale daamir ismariye biqatiraan inaanoo ismari waaga ii bariyo axabu ilayaan ka jeclaay minaan usbixa inaan waabariisto muxriman anoo muxrim aho andahu bufaacaya diiba diib diibiga soo kacay qaala fadakaltu calaa caaisha radia allaahu canha caaisha ayaan u soo galay faahbartuha biqowlihi warkii ibnu cumar baan u sheegay faqaalad waxay tiri dayartu rasuula allah anaaba nabiga calayhi salaam dhiig u mariyey fadaafa fii nisaa'ihi ayuu isku maray awooddii ilaahay siiyey bay ka mid ahayd markii anas la yidhi nabiga calayh salaam wa kaana yutiiqu dalika kunaa nataxadad soddon nin awooddood in la siiyey baan ku sheekaysan jiray rasuulka sala allah alayh wasalam uma asbaxa muxriman isagoo muxrima waaguu baryey diibkiina weli baaqi yahay marka diibka aad ismariso intaadan xajka ama cumrada ku dhawaaqin inuu udgoonkiisi baaqi kula yahay markaad xajkii cumradii gasho waxba dhibaata ah ma laha wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina